barbaartii islaamka barakaasha cadowga bakhtigood ku jiida barxadaha dalka barbaartii islaamka barakaasha cadowga bakhtigood ku jiida barxadaha dalka bakhtigood ku jiida barxadaha dalka banaadir iyo bakool banaadir bakool beerka kaga baxshaa boqolaal cadowga ah boqolaal cadowga ah barbaartii islaamka barakaasha cadowga baktigood ku jiida barxadaha dalka barbaartii islaamka barakaasha cadowga baktigood ku jiida barxadaha dalka baktigood ku jiida barxadaha dalka balaaya doonyaasha baka emka kuriida bamka ku baaba'sha gaabigood baaba'sha gaabigood barbaartii islaamka barakaasha cadowga bakhtigood ku jiida barxaadaha dalka barbaartii islaamka barakaasha cadowga bakhtigood ku jiida barxaadaha dalka bakhtigood ku jiida barxaadaha dalka